nafaqaadka yaa raadinaya haddii loo xayira ninkii haweenta u adeeg cuntaa la rabaa cabitaan baa la rabaa aradbax baa la rabaa oda waa la rabaa reerka xilkiisii see ku qaadi qolada fuqahada qaybta diidan uma diidana inuu adeego laakiin waxay leeyihin xilkiisii inuu guto iyo mas-uuliyaddii reerka adeegna u xanibnaado labadaa masale way isburinayaana way iska hor imanayaan laakiin markaan galbeedka tagnay bay xujadaasi naga soo baabaaday waayo labadiiba cayr baa la siiyayo way joogaano midna noo shaqaysto haddaba ciladii haddaad halkaa ka sheegto waaa lagu muxuu soo shaqayn dowladdaa cayr siiso oo halkaa magaca islaantaana lagu soo qoraa isagu meesha cuntububa isaga soo doodaa wa kala seerkana curat buu ka yahay markuu ugu roon yahay muxuu kaloo ka yahay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 xukumka waliimada xukumka waliimadu culimmada muslimiintu waxay u badan yihiin inay sunno tahay amarka uu nabigu amray cabdiraxmaan ibni cawf radia allahu canhu wa inuu amru istixbaabin wanadbin yahay saasay u badan yihiin nabiguna calay salaam tu cabdiraxmaan ibnu cawf arkay baa wuxuu yidhi cabdiraxmaano waa sidee astaamo iyo calaamado inaad guursatay baa kaa muuqata madiinana la wada joogay markaasuu rasuulka ilaahay waan guursaday intaasaanan gabadhii meher uga dhigay wax dahaboo u dhigma laftimireed miisaankeeda u dhigma nabigu wuxuu yihi awlim walow bishaatin neef ari ana ha noqdee waxoogay ducayso dadka ha kugu sugu yimaadaan waxay ducada iyo aroosku ka mid tahay baabka iclaanu nikaaxi guurka in la iclaamiyo oy dadku wada ogaadaan labadan qof waxa dhex maraya xiriir sharciga ku bannaan oo ay xuquuqi ka dhalatay inay yihiin asalka nikaaxa in la iclaamiyo oo dadka loo sheego oy dad ogaadaanna waajibkiisa waxaynu ku soo marnay washaahiday cadlin baa ka mid ahaa haddaba xukunkaa sunnada ah culimmada qaar way jiraan qaba oo shaaficiyada qaar ka mid ay yihiin inay waajib tahay maadaama daahirka amarka la isamray in la tagana ay waajib tahay masaladaasi waa masalada xukunkeeda amaa nooca ay noqonayso waliimadu nin waliba waxa uu awoodo weeye nabig ala sl awlin walow bishaatin waa yidhi iyadoon hilib iyo xoolo la qalinna nabigaa waliimooyinkeeda sameeyey sala allahu calayh aalihi wasalam markii khaybar laga soo noqday ee nabigu calayhi salaatu wasalaam safiya binti xuyayi ay ku hagaagtay ee intuu xoreeyey xorayntana uu ka dhigay sadaaqeedii iyo meherkeedii waa kii dhexda marka la soo socday waxoogay raashin oo markaa un la watay intii la ysku dardaray oo xoogay harga yaryarahoo gogol ahaan iyo meel wax lagu cuno ahaan loo fidiyee la dul saaray halkaas saxaabadu ay ku cuneen weeye timir iyo waxyaroo waxyaabaha saroolka waxaa la yidhaahdi iyo waxyaaba yaryaroo la watoon xoolo la qalay ku jirin baa lagu cunay hadba qof iyo tabartii weeye wixii kuu suuragala dadkana munaasabadda isugu yimaadaan halkaana la ysugu duceeyo taasaa wanaagsan oo sunna mu-akada masalada labaad haddii lagu yeedho oo duco aroosoo la dhigaya lagaaga yeero inaad meesha lagaaga yeeray tagtahay waa waajib waalijaabatu in la ajiibo oo la tago ilayhaa ducada arooska haddii lagaaga yeero waajibatun weeye oo nabiga axaadiid tiro badan ku yidhi qofkiin haddii loogu yeero ducada ha tago qofkaan teginna faqad casa allaaha warasuulah ilaahiyo rasuulkiisaba amarkoodii buu diiday waa ninkaan tegin wuxuu nabigu cala slam xataa tilmaamay inay dabeecadihii caadaadka dadka ka mid tahay markay munaasabaadka leeyihiin ducada laysugu yimidna raashin lagu cunayo marar badan in waxanba khayr badan oo la sheegaba uuna ku jirin sababtoo a ah raashin la sadaqaysanayo oo la cunayo sadaqada waxaa mudan qofka baahanee wuxuu cunaan haysan laakiin dadku waa ismadax fiirsadaano dad buu u yeertaa hebel iyo hebel iyo hebel la yidhaahdo masaakiinta soo qada doonatayna iridaa laga celiyaayo banaankaa lagu celiyaa markaasuu nabigu arrintaa isagoo tilmaamay oo haddana wuxuu sheegay masaakiintii baa loo diiday inaynan cudurdaar aada uga harta ducada aynan ahayn lagaaga yeelay wuxuu yidhi xadiidka abi hurayra sharu acaami acaamu lwaliimati cunto waxaa ugu xishar badan cuntooyinkan aroosyada iyo ducooyinka yudcaa ilayha alaqniyaau wayutraku yutraku lfuqaraau fuqaradiina waa laga tagaa dadkii waxaystayna cuntaa loogu yeeri cuntada la keliya kaan waxba haysaninna waa laga cayrin waman lam yujib idacwata faqad casa allaha warasuula waxay saas tahay ninkii loo yeereen aqbalin ee aan meesha tegini faqad casa allaha warasuula waa caasiyey laakiin masaladaasi min xayu اljumla duuduub ahaan waa sidaa laakiin tafaasiil badan bay leedahayoo qofku uu kaga hadhi kara ducadaas saa darteed masalada saddexaad yidhi ilaa min cudrin qofku inuu cudurdaar leeyahay maahane cudurdaarku waxyaaba badan buu noqon karaa cudurdaarku wuxuu noqon karaa qofku inuu ballamo ka horeeyey middan leeyahay oon meel kaleo ducaa looga yeeray ama uu dad la ballamay ballanta oofinteeduna waa waajibaadkay ka mid tahay oo munaafiqiinta ballanfurka lagu yaqaan hadday haddaba dadkii aada raalli gelin karto ballanta aada la lahaydna waa sideeda haddii kale waajibkii saabiqa ahaa ee horreeyey mid laaxiqa oo gadaal ka yimid looga tegi maayo maxaa yeelay waajibkan laaxiqee goortuu dimadaadiiyo qoortaada ku tacalluqayahay dimadaadu waxay mashquula ku tahay waajib ka horeeyo axdiya ballanaad gashaya walidaalika waxay soo gelayaan qaacidada la yidhaahdo almashquulu laa yushaqalu wax mashquulahaa mashquul labaad ma noqdo qoor uu nini leeyahay xoolo uu nin leeyahay qof labaad lama yeelan karo allaahuma isagu biridaahu maahane haddaba dimadaadii waqtigaas ahdi iyo waajib aad gashay ku mashquulsanaydi ma ku tacalluqi kara waajib labaad oo acdaartay ka mid tahay acdaarta waxaa ka mida in meesha munkar ka dhacayo munkaraadka meeshay ka dhacayaanna ilaahay baa qur-aanka ku reebay in la tago waidaa ra'ayta aladiina yakhuduuna fii aayaatina faacrid canhum xataa yakhuduu fii xadiiin hayri ilaa ay wax kala galaan meel munkar lagu haya ha tegin haddii aada halmaantood si unu tagtana oo wixii maadan ogeyn ama waad ogeydee waad halmaantay meeshii adoo dhex taagan baa is aragtay falaa taqcud bacda dikraa maca alqowmi adaalimiina dhe marka markaad xasuusato markaaba degdeg uga bax meesha munkarku uu ka socdo haddaba meeshan ducada la ysugu yimid hadday meel munkar ka dhex socdo tahay oo hoballo loo yeedho oo fanaaniin la keeno oo meesa daansi iyo jaas lagu ciyaarayo oo rag iyo dumarku saa isu wada dhex muluq leeyahay oo waxaan rabbi raalli ka ahayn ka dhacayo falaa taqcud bacda dikraa maca alqowmi aldaalimiina baa reebiyo cudurdaaraad kaga hadhi kartay leedahay bishari inaadan munkarkaa zuulin karin haddaad munkarkaa zuulin karto ama tegitaankaaga uu ku zuulayo amaba ku yaraanayo qaacidada sharcigu waxay ahayd waxaa loogu talagalay daru lmafaasidi aw taqliiluhaa mafsadadii inaad wada baabi'iso ood ka wada hortagto xumihii haddaadan ka wada hortegi karin ood yarayn karto inaad yarayso taasi waa baabka amri bilmacruuf xadiidka abi saciid baa kuu imano falyuayirhu biyadihi falyuayirhu bilisaanihi falyuayiruu biqalbii bay noqon waxaa ka mid ah acdaarta in qofku uu xanuunsan yahayoo aanu tegiba karin meesha qof xanuunsan oo aan tegi karin ama takhtar u socda ama gurigaba jiifa iyo wixii la midka ahaa laakiin cudurdaar ma aha inaadan wax cuni karin oo xataa qofkii soomanaa baa la yidhi haddii lagu yeero tag meesha oo haddii aadan wax cunayninna dadka u ducee falyadcu ha duceeye isagu marka anigu raashinka waan ku xanuunsadaa iyo raashinka aroosyada ducooyinka la keena calooshaa lagaga qabtaa cudurdaar looga hara ma aha meesha inaad tagtoo duceysaa lagaa rabaa hata haddaa rabto soomanow laakiin waa qof xanuun aan la tegi karin waxaa kaloo cadaarta kamida bay yidhaahdaan hadday takliifo leedahayoo ay kharash ku gelinayso halkan aad joogtaa aras waxaa lagaaga yeedhay mambaasiya naykuru ka dhaca naykuru ka dhacaya de waxaana lagu yidhi lagaa bixin maaye baska adugu iska soo bixi ee baska inaad bixiso sii socdiyo soo socod oo haweenka aad joogtayna hoteel iska bixiso oo sii socdiyo soo socodba intaasoo kharasha bixiso oo intaasaad samaysaay waajib kugu maaha inaad tagtaa waajib kugu ah laakiin taklifadan iyo kharashkan inaad bixisa waajib kuguma aha haddii lagu yahaha taxi soo qaado haddii lagaa bixinaya la garay laakiin adu jeebkaaga isdabar hadday tahay dacwadiiyo weliimada lagugu yeedhay ka mid ma aha inaad adugu xooli iyo kharash bixiso saa darteed meeshu hadday taklifo iyo kharash tahay oon lagaa bixinaynna waa cudurdaar qofku isaga hari karo isagu maal inuu ku bixiyo uu ka baaqsan karo intaasina aynu kaga baxno baabulwaliima laakiin welimada xadgudubkeeda iyo ka badbadinteedana ma wanaagsana inta ugu badan ee dawaahirta la ogol yahay ilaa saddex maalmood wey maalinka labaad inay dad cunaan maalinka labaadna dad la marti qaado maalinka saddexaadna dad la marti qaado aimada qaar ba waxay yidhahdaan wixii intaa ka badan an iyo waxaa weeye kibir iyo istatus wey taana waxaa loo ogolaaday yidhahdeen qofkani asxaabtiisi iyo qaraabadiisu inay badan tahay baa laga yaabaa hal waqtina aanu isla wada heli karin ama iyagaan wakti wada haynin ama isagaaban meel qaadahaynin tan kama hadlaya lagama hadlaya hadda innaga hoolasha la kiraysanayo welima aanoo soo la qabto midii anugu aan joogay meeshay ka dhacday ma tegin goobtee laakiin magaaladii ka dhacday aan joogay waxay ahayd weliimadii arooskii ducadii ay labaatan iyo shan kun oo doolar ku baxday kalo maalinkaa ragaan ku jiro ninkii ducadaa sameeye waan habaaray ninku doctor shiriton la yihahdo u kiraystay lacagtana bangi buu deyn kaga soo qaatay kharashkaa ku baxayey ninka sidaasa ee xoolaha arooska ku bixinayey hooyadii gaajay u dhimatay intuu wax u diri waayey alla kuma barakeeyun baa nidhi ninkan ribana soo qaatay waxaasoo fisqi iyo fujuur badanna meel hotel shiriton isugu keenay hooyadiina kaga bakayla inuu wax uga taro dhowr nin baan ahayne markii sheekada naloo sheegay annagoon isogeyn alla kuma barakeeyaan mar nidhi waxay soo gaartay lacagtii deynteena isagoo loo haysto gabadhiina intay iskhilaafeen ay kala tageen laa ardan qaaca walaa dahran abqa gaadiidka dhabarkiisiina gaadiidkii lama nasin meel dhulla lama goyninoo meela lama gaarin soomaalidu si kaleay u tidhaahdaayo idinku cabirta haddaad rabtaan marka weliimadan iyo ducooyinkan uluwiga lagu samaynayo kharashka iyo xoolo badan lagu bixinayo qofkii guursanaya reerka dhisayeyna dayn iyo wax badan inuu galo lagu qasbayo guurkay xiri oy xanibi markii dariiqii xalaashaasaan xalay sheegnay la xanibana mid xaaraanay furanayaan dadku marka arrimahaasna ha laga daayo gaar ahaan dadkii gabdhaha dhalay raggii gabdhaha dhalayow gabdhaha guurkay aan lagu adkaynin kharash iyo xoolo badanna yaan lagu xirin aroos weyn oo la dhigayna reer ma dhaqo labadii isfahmi weyda dhaqan wanaagna dhex mari waaya daari iyo dahab kasta haddii la dhigo reer kuma dhaqmo labadii wanaag ilaahay dhexdooda dhigana darinay wada dhigteen baa ilaahay u barakeeya waxay rabaanna ka siiyaa loogayo xoolo iyo fagfag iyo bakbak iyo wax la tuntumay reer ma dhaqaan labada ay isu fahmaan kalsooniya aaminaadna u dhexmarto ilaahayna tawfiiq dhexdooda uga dhaliyo asaaso laakiin ilaahay baad baryaysaa reer baad aasaasaysaa dadkan ducada in lagu duceeyo rabtaa laakiin macsiyadiisii baad ku baryaysaa ilaahu reerkay aan ku caasiye ii barakee ilaahayow guri aan dembi ku aasaasa inaad barakaysaan kaa rabaa wax habboon ma aha faslun fasalkanna wuxuu ku saabsan yahay fi اlcadli bayna الnisaa'i ama fi اtaswiyati bayna الnisaa'i ninkii hal haweena ka badan qaba ama hal xaas ka badan leh waxaa waajib ku ah haweenkiisii cadaalad inuu ku sameeyo hadduusan cadaalad samayn karin oo aanu isku kalsoonayn cadaaladda laga doonayo guurkiisa mid inuu isaga ekaado baa ilaahay qur-aankiisu ku dhiirigeliyey wain khiftum anlaa tacdiluu fawaaxidatan haddaad ka baqdo inaad cadaalad samayn weydo ood garsoorkeeda samayn weydo hal mid isaga kow qofkuna qof kastoo inaga midihii sida qaalibka ah wuu isyaqaanaa dadka kale waxaan jirin waad u akrin kartaa laakiin adigu daacad iyo cadaaladaad u xisaabtanto waad is ogtah waxaan garanayaa xilli aan filayo siddeetan iyo sideedii miya ahayd baan magaalada nairobi joognay nin oday ah baa xaas hore u lahaa buu xaas labaad guursaday marka wuu fogeeyo waa dhuumiyo wuu qarinayay anagoo meel fadhinaa waxaa niman ku yidhaahdeen markay sheekaysanayeen niyahumaad waxaan iska sheegtay iska caddaysi wuxuu yidhi hadday ogaato waan isaqaanaayo laba iskuma hayn karo midun baa tegi waan isaqaanaa aniguyo laba haweena ma wada hayn karo intay kala qarsoon yihiin weeye hadday qaraxdo midun baa tegi waxaa laygu yidhi waagii dambe xaajadii way qaraxday tii dambaana tagtay nin is yaqaanuu ahaa soomaa ninkaas saa inaa isu taqaanaa la rabaa uu qiyaasi karaa qofku walow xuduud loo ogo xuduud awooddiisa ka baxsani jirto cadaaladdu laakiin waa shay asaasi oo waajiba walidaalika waa ilaah yidhi wain khiftum an laa tacdiluu fawaaxidatan laakiin cadaaladda la sheegayo waa cadaaladda macaamilada iyo dhaqanka ah oo jiifkiiyo habeenkiya oo ka warqabka daryeelka guuda oo ah biilka iyo nafaqada iyo deegaanka iyo daweynta iyo caafimaadka ah intaa muuqatee qofku falka eraygiisa iyo falkiisa wey waxa laga doonayo laakiin arrimaha qalbiga la xiriiraayey waa arrimo awoodda aadamaha ka baxsanoo ilaahay baa qur-aanka ugu cudurdaaray walan tastaiicuu an tacdiluu bayna annisaa'i walow xarastum falaa tamiiluu kula almayli fatadaruuha kalmucallaqa waa dhaqan soomaalida ku badan bahda dambe odaygu intuu raaco tii dambe laa muallaqa walaa musawaja inay noqoto naag la qabana maaha naag la furo madax banaanna maaha fatadaruuha kalmucallaqati baa laga dhigaa waa dhaqan aada xun oo inagu soomaalidu leenahay duquna markuu laba xaas yeesho kii dambe unbuu ku urursadaayo bahyarta agteeda unbuuba iska degaa kuwii kale waaba iska halmaama islaantaa way dhalmadaysa oo caruurteeda iyo maxay rabtaa uu leeh oo aduguba waa dhalmadays baad ku dhawaatay soo waasoo meeshuma fadhidin marka ilaahay ha laga baqo nabigananu calayh salatu salaam qofkii arrintaas samayn waaya wuxuu tilmaamay qiyaamada dadka wuu ka socnaan doonaa cuquubo gaarana ilaahay waa ku sallidi doonaayo isagoo dhan u qalloocuu qiyaamada iman doonaa maadaama inuu toosnaado la rabay labada dhinacna cadaalad cadaaladu u sameeyo dhinacna uu u batay isagoo dhinac u qalloocu iman doonaa waana sidii sunanku ay wariyeen abi hurayra ninkii laba haweena qaba oo midood u bata cadaaladiina ka tagaay qiyaamaduu iman isagoo dhinac u qalooco labadiisa dhinac mid ay qalloocay iman doonaa marka la arkana waa la garan kuwa reerahoodii cadaalad u samayn waaye wey wataswiyatu in la simo haweenka fi lqasmi qaybta bayna azawjaati haweenka dhexdooda waajibatun weeye xadiidka daahirkiisana wuu ku tusay aayadduna cadliga in loo qaybiyo inay waajib tahay bay ku tustay waxaana ka sugan nabigeena calayhi salaatu wasalaam caaisha radi allahu canha o ardaha ay ka warinayso xadiid xasan oo ay leedahay nebigu kaana laa yufadilu bacdana calaa bacdin fi lqasami min muktihi cindana nabigu calayi salaam qaarkaya qaarka kale la joogitaanka iyo la bariga iyo qaybta uu qaybinayo nama kala nooma kala badin jirin mid walba toon siiyo in leeg buu siin jiray ula uu jira xadiid walina leeyahay nabigaa yidhi calayh salaatu wasalaam rasuulkii ilaaha ilaahay buu kusagoo baryaya ilaahu anuu qaybtaan awooday waan sameeyey to aanan awoodinoo qalbiga ha ii qaban laakiin xadiidkaasi ma sugnoo xadiid sanadkiisa uu daciif yahay weeye oo aan sugnayn kan kalaa laakiin suganoo ah inaanu u kala badin jiray nabiga ala slam xataa markaada xanuunsan tahay hal mid baan iska joogi lama ogola oo yariga nabigeena ala slam geeridiisii xanuunkuu geeriyoon doono intaa uu xanuunsanaa maalinba waxaa la geyn jiray habeenkatuu ku soo aadanaa gurigeeda baa loo rari jiray ilaa markii dambe haweenkii laftoodii ay yidhaahdeen meel guriga caaisha halkaa iska joog adigaaba lafahagii adigu xanuunsane oo iyagu raalli ka noqdeen xaqooda ay ka tanaasuli karaan wey marka qaybintu waa waajib qaybinta la sheegayae waajibkaahi qofku ay ku xiran tahay ma habeenkiiba mise waa maalintii asalku waa habeenkii oo habeenberigii iyo galbash galbashada gurigu waa inay sinaadaan oo tan intaad gurigan joogtay kan kale in leeg waa inaad joogto macnaheedu maaha habeen halkan haddaad joogto habeen halkan joog laba iyo labood ka dhigi kartaa saddex iyo saddex buu ka dhigi karaa gaar ahaan hadday magaalooyin yar kala durugsan degan yihiin oosan qofku habeen iyo habeen meel walba joogi karaynin laakiin la joogidda inaad u sinta wey wixii iyagu ay ka tanaasulaan ee xaqooda ay ku ogolaadaan wax dhibaataa ma leh haddaba habeenkii ha ahaato waayo habeenkii buu ilaahay asal ka dhigay almabiit iyo in la baryo maalintiina waxaa laga dhigay inaan cidiba guri joogin gaar ahaan rag hadduu yahayo uu suur suuqa iyo duurka intuu galo wajacalna nahaara macaasha weeyo nolosha in la raadiya loogu talagalay laakiin qofku hadduu habeenkii nolosha raadiyo maalintiina uusan uu guri joog yahay isaga maalintiibaa xukunkai habeenka qaadan sida nin waardiyo oo kaleeto nin waardiyo habeenkiibuu wax waardiyeeyaa maalintiina waa hurdaa maalintii u qaybin isagu sidaas darteed qaybtaa waajibkaa qaar baa laga soo reebay laba qaybood oo dumarka ka mid a qaybtaa waa laga soo reebayoo qayb saasa in loo siiyo waajib ma aha midda koowaad waa ti iyadu xaqeeda ka tanaasushe iyadu tiraahda waan kaa cafiyey iyada oo reer isqaba ah. qisadana waxaa asal u ah sawda binti zamca radi allahu canha wa ardaaha ummahaatulmuminiin ka mid ahayd baa markii ay waayeeshay bay maalinteedii xaqay lahayd weeye caaisha ugu deeqday haddaba caaisha nagu laa habeen buu joogi jiray habeenkeedii iyo habeenkii sawdu la joogi jiray sawdana wax qayba ma lahayn waa xaqeedii oo iyadu ay ka tanaasushay oo iska cafiday wey qofna ay siisay qofkay siisaa qaadan waxaa labeeya haddii guurkuba ku salaysnaayo heshiisku ahaa inaan habeen lasoo galbanin ama qayb aan lagu yeelanin waana nooca loo yaqaana zawaajulmisyaarka mararka qaarkood danta iyo duruuftu nabigu wuu tilmaamay calayh salaam taasoo kaleeto inay dhici karto wuxuu tilmaamay qiyaamadu inaanay dhici doonin ilaa ragguna yaraado dumarkuna bataan ilaa ninkiiba konton haweenoo dumara ay kusoo hagaagaan oo hal nin markii la arko konton haween iyo dumara la arko haddaba konton dumara hadday yimaadaan raggii hadduu nin walba xataa afar guursado inta leg bay boqolkiiba ka gaadheen boqolkiiba iyo labayo toban wax saasoo kale saddexiyo toban wey intii kale taasi waxay tilmaamaysaa bay yidhaahdeen waxaa waayihii dambe aada u dhacay waktigana aada u badan oo zawaajulmisyaar la yidhaahdo zawaajulmisyaarku waxaa weeye gabadhu ninka markay isguursanayaan ninna way u baahan tahay laakiin biil iyo kharash ogama baahna duruufo kaloo la xiriiro iyada ama shaqo ama da ama caafimaad baa waxaa keeni kara inay guurkii ay la gasho danta iyo duruuftu inay ninkii tiraahdo warniyahow bilna kaama rabo hoyasho iyo habeenna kaama rabo xilligaad wakti heshuun isoo mar saa darteed hadda magaaladeennan nairobi way ka jirtaa nin reerihiisa qaal habeenkii gurigiisa usoo galbada maalintiina islaan kale meelaha ku qaba way jirtaa sooma iyadoo haddaynan raalli ku noqonin arrintaa ma dhacdeen haddaba danti iyo baahidu waxay keentaa in nin iyada u go-a ay weydo guurkiina ay u baahato ubadna ay doonayso haddaba hadda iyadu nafaqadeedii ka tanaasusho waa xaqay leedahay ka tanaasushay oy cafiday qaybtii hadday ka tanaasushana waa xaq bay u leedahay markaad wakti heshana soo mar hadduu heshiiska guurku yahay de waa xaqeedii ka tanaasushay uno baabu zawaaji lmisyaari wey inaan qiil banaynayana igama aha laakiin qaybta goortay waajib tahay baa warka ila galay laakiin halkaa qiilbanays ugama jeedo masalada qaybintu inay waajib tahay oo masalo daahirka naskuna ku tusay culimmada muslimiintuna sida ibnu qudaama filmuqni uu kusoo guurinayo uu leeyahay culimmada wax khilaafao dhexdooda ka taagan weli maanaan aragoo ma ogin masalada labaad wuxuu yidhi walaa yadkhulu ma geli karo calaa kayri lmaqsuumi lahaa tii loo qaybiyey midaan ahayn qaybta lahayd likayri xaajatin iyadoon baahi jirin wuxuu caawa iyo maanta reerka aad ku qoran tahay meel aan ahayn kuma daqaqami kartid haddaan dan iyo duruuf imanin xanuun baa yimid dhibaato kalaa timid meelihii baa dabka kacay ilmaa wax noqday xaafadan ahaa wixii dan iyo duruufa waa la gartay laakiin xaaji iyo baahi la-aan inaad reeraha qaarna ala iska leeyihiin xalay maanta kuwo kalena maanta la joogto wuxuu leeya lama ogola arrintaas hal mar baa la ogolyahay haddii aada saa u wada samaynayso oo halkan aad caawa joogtay qoladan aad iskaga soo qadaynaysaa halkaas aad joogtay qolo kale aad iskala soo qadaynaysaa qoladan aad la joogtay kuwii maalinkood aada la joogta iskala qadaynaysaa waa cadaalad laakiin habeenkiina waa simannahay maalintiina hal qolo keliya aan ku qornahay qaybtana habeenkooda kule maalinna u gaar tahay baa la diiday haddaba halka laba masaleynu sheegnay cumuuman inaan la ogolayn asal waxaa u ahya masaladan kaleba xadiidka caaisheen soo sheegnay haweenkiinu samay buu kala fadili jirin baa waxay leedahay laba arrimood bay sheegaysaa wa kaana qalla yowmun ilaa wahuwa yatuufu calaynaa jamiican waxaa yarayd bay tiri maalin uusan haweenkiisaoo dhan soo wada marin fayadruu min kulli imra'atin min hayri masiisin qof kastaba waa usoo soo dhowaanayay waa salaamayey laakiin xiriir gogoleed ma dhex maraynin xataa yabluga alatii huwa yowmuhaa fayabiitu cindaha ilaa wareegii soo gaara guriguu ahaa halkaasu markaa baryi jiray halkaa waxaa ka muuqata maalin kasta halkan hadduu joogo inta kale uu soo wada maray kan markuu joogana wuu soo wada maray haddaba haddaad wareegii iyo maritaanka u wada samaynayso dhib ma laha mid aan tii qaybta lahayd aan ahayn aada si gaara ah ugu yar dhowaatana caisha lafteeda sheegto waxay tidhi sawda ii timid waxay tihi dhowaa waa yeelay nabigana calayhi salaatu wasalaam inuu iga iska fasaxaan ka baqayaae maalintaadiiba maalintaydii baan ku siine waxoogay iga sasab bay caaishana waa yahay bay tiri way heshiiyeen isagoo guriga sawdo jooga bay caaisho intay soo labisatay bay xagga ugu timid oo markaasay ag fadhiisatay markaasuu wuxuu ku yihi ilayka ilayki canii ya caaisha caaisha iga durug buu yihi fa laysa yowmki maalintaadii meehe xaggaa durug buu yihi xaggaa iga durug markaasa waxay tihi waxma ogide fadliga ilaahay qofkuu doonuu siiyaa qisadii bay uga sheekaysay in maanta iyadu ay leedahay sawdo ugu deeqday halka haddaba nabiga hadalkiisa markuu leeyay maalintaadii mea iga dheerow xaggaa iga yar durg halkaa waxaa ka muuqata in si gaara tii lahayd midaan ahayn aan sigaara gaara loogu faraadhoudhuubnaan karin wixii xaaji iyo baahi keenta waa baabkeeda waidaa araada hadduu doono asafara safar buu doonay haweenkiina qaar inay raacaan buu doonayaa ama xaj buu socdaa ama cumru u socdaa ama safar iyo dalxiis buu aadayaa innaga dhaqanka soomaalidu masaladan ka mid maaha laakiin nabigu casan weligii marka uu safrayo hawoogiisa qaar baa raaci jiray hadda waad la yaabay sanada madaxda adduunka safraya markay islaantiisa iyo xaaskiisa hore usii raacayso hadda waad la yaabaysaa sooma laakiin qadiyadaasi ma inay ragkeedu markuu safraya inay raacdo inay raacdaaye asal sharci ay leedahay haddaba hal xaas hadduu leeyahay raacdayba la garay hadduu laba iyo saddex leeyahayna waidaa araada safara hadduu doono aqraca baynahunna waa u qori tuurayaa taan jeclahay baan kaxaysaniyo tanaa yaraha reer magaalo ilbaxo meelaha tegi karta masalaha sharcigu ma ogola oo loo qori tuurayaa wa kharaja wuxuu la baxayaayoo raacaysa bilatii haweentii takhruju laha alqurcatu qorituurku usoo baxay gabadha soomaaliyeed waxaan u malayn ba haddaad saa tiraahdo waan safrayaayo waa qorituur waa iraaci maaa ku raaca anu maxaa nin dabad iga dabalulay inain baadhihi aanu malayno iyaga laftoodii baa dhaqankii keenay ninkiina inuu ceeb u arka markuu safray islaamtii baa raacday islaamtiina ay ceeb u aragtay ninkii markuu safraba way ku daba dheganta way raacday way ku waarantay iyo wuu ku waashay wax la yihahday ka baqayaano laakiin asalka sharcigu waa la ogol yahay ama shacab ahaw ama madax ahaw hal haween hadday ka badan tahayna waa qorituur nabigaasaa yeeli jiray calayhi salaatu wasalaam caaisha waxay leedahay nabigu wuxuu aan jiray hadduu safar doono haweenkiisa u qorituuri jiray mid allaale midii qorituurku usoo baxo baa safarta raaci jirtay nabiga sal allahu alah ali wasalam safarta hadday kaa wada harayaan la gelay hadday ku wada raacayaanna la gelay haddaad qaarna ka tegeysa qaarna ku raacayaan khiyaarkaaga iyo doorashadaadu waa cadaalad daro qorituurka laakiin nin walow nasiibkaa wey cidna cidi kama xigto qofkii u soo baxo maalmaha waa hibe waa deeq ilaahay siiyeye intaa iskala soo wareegto <coughs> caruurtiina yaa sii hayn caruurtii ama hala kaxaysta caruurta ama shaqaale iyo qaraabiya ha looga tago markaa dana kale ledihiin ba carurta kaga tagtaan sooma intaa safartaan israacdaan maxaa dhici waidaa tasawaja haddii uu guursado jadiidatan haweenay cusub iyo xaas cusub buu guursaday isagoo xaas hore qabay khasahaa wuxuu ugaar ku gaar yeelayaa bisabci layaalin toddoba habeen idaa kaanad hadday tahay bikran gabadh uguba hadday tahay wa bialaain saddex buu la joogayaa habeen oo u gaar isku xiga in kaanad hadday tahay ayiban garow hadday tahay ninku haddii uu xaas lahaa aan idhaahno markaasuu takhsiiska macnihiisu aad daahirayaae walow aynan gaar ku ahayno aroosku saddex iyo toddoba inuu ka yaraado garoob iyo gabadhi aynan ahaynoo xaqay u leedahay ninkii haddii uu aroos galo xaas iyo reer horaan lahay lan masalatu haweenkii in la simay ku dhex jirtaa masaladu ye haweenta cusub hadday gabar tahayna toddoba habeenoo qaybtii ka baxsan bay xaqu leedahay markaa kadib buu wareega qaybtii bilaaban hadday garoob tahayna saddex bay xaqu leedahay a midna maxaa saddex looga dhigay bay yidhaahdeen midna looga dhigay toddoba ila waa arrintan lafdigani waa lafdi nasa calayhi salaatu wasalaam oo sunnada nabigu saa inay ahayd la sheegayo <coughs> waxay yidhaahdeen gabadha inanteen horay usoo guursanini inay ninka la falgasho ee la qabsato waxay u baahan tahay wakti ka badan haweenta garoobta ah ee iyo rag iyo agaasinkii iyo maamulkii iyo la qabsigii taqaanaay si fudud bay kala qabsataa tani way taqaanaa si loola qabsado maamul guri iyo agaasim si loo agaasimi jirayna way taqaanaa maamuuskii iyo way garanaysaa durbo way isla jaan qaadi karaan tan kale laakiin maalmahan hore tan ay kulaba jaan qaaday iyada weli isnabid iyo xishood iyoyaxyax baa ku jira muddo ka yar dheer bay u baahan tahay oo kula qabsato ay si fiican isula jaan qaadaan oo ay weheshato waxoogay dhug baxdo oy kaydu ka bacdo bay u baahan tahay ereyada qaarkood waxaan ka yaabi dalinyaro dambe magaalada soomaaliga inay garan waayaan dhugbaxa waxaa la yidhaahdaa iyo kaydbax waa isku mide eh. neefka markii qofku dad cusub u yimaado marka hore gaar buuga fadhiisan sheekada aada uguma darsan karo dadkii sheekada isugu bixi mayso intuu markuu la qabsado laakiin ee dadka uu kamid noqdaa waxaa la kaydii iyo dhugtii u ka baxay marka si fiican bay ula jaan kartaa xikmadaasaa lagu kala badiyey bay yidhaahdeen culimada raxmatullaahi calayhim haddaba intaa arooska uu ku jiro de jumcadii jamaacaadkii cinda jamhuuri ahli اlcilmi waa lagaa rabaa ufiirsaanaya cinda jamhuuri ahli اlcilmi jumcada iyo jamaacadka kama hadhi kartid waqiila inta ku dar waqiila waa ku dara culamada qaar xanaabilada maalikiyada qaarkood kamid qolaba qayb ka ah, baa waxay qabaan saddexdaa beri ama toddobadaa beri inaan jumciya jamaaca ninka lagu lahayn oy ruksa tahay si uu qoftan cusub ee guriga ku cusub ugu wehel yeelo oo mustaqbalka xayaatada dheer isu urgalaan inaan jimciya jamaaca laga rabin walow qow daciifa uu yahay laakiin ninkaasi meel cidlaa keligii ma odorosine ahlulcilmi baa ugu horreeyey iska dheh marka qiilka waxaan u malaynayaa si badan oo qaaba ah, qaabab kalaa ah, inaa u adeegsan doontaa baan umalayn masalada ku xigta wuxuu yidhi waidaa khaafa hadduu ka baqo nushuusa almar'ati haweentii inay madax taagta iyo amar diidadeeda oy taacadiisii ka baxdo oy hogaansami weyda hadduu ka baqo oo astaamo iyo calaamado ku arko wacadahaa marka hore uu wacdiyayaa uu waaninayaa ilaahay ka baq u dhahayaa lakiin ilahay ka baqdo goormay wax tartaa ma taqaanaan marka adigu ilaahay ka baqday wax tartaa laakiin haweentiiba qofkaad isayseen haddii ilaahay ka baqdo ku cabsiisi iyo kuxooxin iyo kujabsashaha u aragto aduguba ilaahay aadan ka baqaynin aniga ilahay ka baq in aduba ilaahay ka baqid baa iman saas darteed qofku markaad wax ku wacdiyeyso haddii uu adiga kaa arko inaad wixii ku dhaqmayso inuu qaataay way ka fududahay hadduu adigoo wax kala samaynaya ku arko haddaad tiraada qowlkayga raaci camalka ficilkayga dhaqankayga ha raacin salaada tukada adnaadan jamaacada aadin oo iska fadhido ama aada noqoto hadda kuwa masaajida ka adaamee xaya cala asalaa xaya cala alfalaax yihaahda iyaguna aan tukanin muadin labaatan sano aadaama oo weligii salaad tukanin maqasheen dunida way ka jirtaa muslimiinta maanta wadanka tunisia la yidhaahdo ninka muadinka ah iyo ninka aqimo waa kala laba anu waxaan kala garan lahay tunisia ma dhul muslimiin baa mise dhul gaalo anuma kala garanayo warta qof waliba masaajidka uu ku tukanayo kaar buu leeyahay markaad timaada security baa taagan oo kaarkaaga waa inaad la soo baxdo inaad jamaacada masaajid ka tirsantaha dhowr maalmood haddaad ku tukata meelaan jamaacadaadi ahaynna xarunta sirdoonka iyo booliiska iyo dembi baariyaasha lagaga yeeliyo maxaad ka qabataa meeshan madagenida kaagaad ka diiwaan gashay maxaad aadi weyde mushkiladda horta waddanka way ka jirtaa dadkuna iyagoo banaanka iyo meelo banaan jooga hadday salaadii ku qabato kuma tukan karaan masaajin aadla aada wey halkan meel kastoo idinku qabato meelaha baakinada iyo meelaha beeraha dalxiiska salaad jamaaca kuma ogi kartaan waanishirxiri dadka dhallinyaradaana masaajid kuma badan karaan ninkii habeenkiis xilli hore kacee nalka shita dhowr maalmoodna ciidamada dabagalku way u yeedhaan xilligaa maxaad u kacdaa baa la dhihi argagixisaad soo wadaa argixisinihu soo wadaa miya wadanka waxa ka jira caadi maa hadda yar fuudaatay waxay ahaan jirtay gaba haween dumar oo madaxa wax u saaran yaha nafta hadday ka baxayso xataa albaabka isbitaalka lama gelin karo horta madaxa ka fayd marka wadanka waxa ka jiri iyo halkan waxaad ku haysataa somalia waxaad u kala fog maaha wadankaasaa waxaa ka mida ah muadinku waa shaqaale wuu aadaamaa keliya aqimkana nin kaloo shaqaala aqima waktiga saacaduu fiirsadaa wuu yimaadaa hadduu rabo wuu furaa wuu aadaamaa horay uu iska baxaa maba soo noqdaba aqayle lagama rabe muaadin aad tukanin meelaha qaababkaasaa lagu helay dowladdaana shaqaalayso dan kamala hadduu tukadiy saacaddii un aadaanka inaad ku dhawaaqdo wey ama joog masaajka ama tuka ama tukanin shaqadooda maaha labaatan sane muaadin tukanin qisooyinkaasay leedahay marka hadii la aadaamo wuxuu yihi waa inuu wacdiyaa ninka hadduu ku wacdiye de dadka soo dhacaye dhiigga soo daadiyey ee xoolo booniya xaaraana haysta ilaahay ka boqoo xoolaha muslimiinta u celi hadduu ku dhaho miyaad ka yeeli nin guri uu dhacay degan baa qolo guri qabsatay u tago wuxuu dadka muslimiinta guryaha uga baxa waa kaa degan tahay gaala maale kaa degan tahay muslim ma laha miyaa maxaa u banaa inuu aamuso wacadahaa marka waxaad wax wacdiyi kartaa adigu markaa toosnaanteeda leedahay saas darteed reerkaagu haddii aad doonaysa wacdiga iyo waanada khayrka inay kaa qaataan adigu inaad toosnaato wey fainabad hadday diiddo oo wacdigiiyo dhegta salaq usii weydo ama dhegtaa intuu ka galaa dhegtaa ka sii baxo wacdigii wax tari waayo hajarahaa uu ka hijruu ka dheeraanayaayo yacnii lbeyti guriga dhexdiisa unbaa gafuurka intaad tuurto inkastoo la gafur gafuur cawan ninkeeduu dhibaa ubaad sii jeedsan oo dabarka u duwi inaad caraysan tahay oodaan dhaqankan raalli ka ahayn inaad tustaa la rabaa fa in hadday ku adkaysata calayhi cala nushuusi madax adaygii hajarahaa wa darabahaa wuxuu isugu daray isagoo ka haajiroo ka sii jeedsada iyo isagoo garaaco u gacan qaada saddex labadaasuu isugu dari intan cumuuman wuxuu rabaa inuu tilmaamo aayaddii suuratu الnisaa wاllaatii takhaafuuna nushuusahunna faciduuhunna wahjuruuhunna fi lmadaajici wadribuuhun fain aطacnakum falaa tabguu calayhina sabiila ina allaha kaana caliya kabiira haweenka aad ka cabsataan aad uga boqdaan astaamo muuqda darteed inay xargaha goostaan oo in la maamulo iyo tale iyo hogaamintii ku madax adeegaan ka baxsadaan faciduuhuna waaniya qofka muslimkaa ah asaasan marka koobaad waanada asal ahaan wax tarta laakiin dadka qaar baan waane iyo wanaag waxba kulahayn lahayn wahjuruuhunna fi lmadaajici gogasha kaga dheeraada ee guriga ha ka tegin guriga inaad umashood carooto ma aha walaa tahjur ilaa fi lbeyti nabiga waa waa k yih sl guriga meelaan ahayn ha u bixinoo hahtaa aadin haddii taasina wax tari weydo wadribuuhunna garaaca baa layidhi haddaba garaacani waa laba xaaladood marka koowaad waa baabulibaaxa ee sunno maaha bal waxaa ka fiican oo ka fadli badan inaan gacantaadu intay kor u kacdo aadan gacanba qaadin lidaalika nabigeena alayh salaatu asalaam weligii waxuma gacan qaadin hadyigiisoo lagu dayana wuu fiican yahay mararna waa dadka aada buula yaabayo reer ansaar dadkii haween baa soo dacwooday ee rasuulka ilaahayo raggii naftay noo keeneen hangool bay nagala daareen waa kuwa kahalla hadla yidhi ulaaika laysuu bikhiyaarikum dad sharaf le ma aha ninka haweenkooda ay ka soo dacwoonayaan raggii raggiibaa ushibaa laga daayay deedna maalinkii dambe raggiiba soo dacwoodo haweenkii daayana waa tidhi dushana waa naga fuuleen laakiin ogaadoo inta wanaag iyo sama jiro nabigeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamay haweenka inay ka cabsadaan oy gergeriiraan haddaad aragto wuxuu ku tilmaamay ardaal nacasa inuu yahay ninka akhyaarta ee u wanaagsanna waa nimay ku qayli karaan ay ku caqcaq dhihi karaan wey nabiga macsagaalaha intay ka fadhiisteen bay qaylo dhagaha ka cuni jireen markaasaa cumar oo dacwo ah oo islaantii ay show dhagaha kaga soo qayliday baa nabigu usoo dacwoodo saad usoo galay nabigu hareeraha intay ka fadhiyeen xaasaskiisii jaw u dhaguu ka yeelayaa buu yimid canuunti adigiiba hadaa sidan tahay bas weeyaan buu yihi markaasuu nabigu markuu lehy laa yaqribuhunna ilaa la'iimun nin xunoo nacasa ah umbaa haweenka ka adkaado markuu aagga soo istaago sidii shimbir baa haadkii lay jiray aragtay la kala cararaa waa in laguu qayli karaa waa in lagu xegxegan karaa waa in lagugu carabixi karaa ciyaal baa ka careen deris baa ka careen qaraabay ka caroon in lagugu carabixi karo dulqaadkeeda yeelata wey dulqaadkeeda saacadna waa qaylo saacadna waa caadi wax mushkilad weyn lamaaha soomaalidu waxay yidhahdeen daniyo laba ilkood carab iyo laba ilkood baa isugu dhowo way isqaniinaan meesha waan wada joognaa waa la wada nool yahay laysna qaniini maayo sax maaha inkastoo mubaalaqa ku yee jirta maamahda kale soomaalida yihahdaa nidi iyo xaaskii colna maaha nabadna maaha laakiin sida fiican haddii loo fasiro waa sax waana sida loo baahan yahay colna ma ahano dad colloobay oo kale tagay oo xiriir kala goostay oon isla hadlin maaha dad nabadoo weligood wada nabad ahoo nabad ku wada joogana meehe caadina waa la wada joogaa marna waa lasalqalaca waa laisqanina taa inaad ogolaan karta wey marka wadribuuhunna inaad ka badaysaa fiican saasaa fadli badan laakiin dadka qaar baa sidiisaba shariicada guud ahaan dadka qaar baa sidiisaba waxoogay in la yar cabsiiyo maahane aan sida kale dabacsan waxbaba ku lahayn markay mawaacid soo dejisay baab kastoo axkaamta shariicada cuquubaadna way dejisay xoolaha dadka in lagu xadgudbo way reebtay ninkii xadana cuquubaa loo dejiyey waayo dadka qaar baan ciqaab inuu ka cabsada mooyeen alla ka cabsa inay xanibin qof muslima in la dilo dembi weyn baa laga dhigay laakiin qofkii ku tallaabsadana dil iyo xuduud baa loo dejiyey sababtoo ah qaar baan waanadigu aqgelin cabsi ay gashaa walidaalika nabiga ala slam waa kii lahaa arrintaa isagoo tilmaamaya usha waxa lagu xanuujiyo xataa haddaadan isticmaalaynin guriga meel dadku wada arkayaanba ushaada la sudhaa oo mararka qaarkood markay wax dhacaan usha isha markay ku dhacdo waxoogay yar baqdin baa dad badan geli reerkana qaybo kamida caqli ma laha xaniba laakiin cabsi dadkuna markuu wax baranayo caqli iyo cabsi mid waxu bartaa markuu yaryahay carsu wa ku bartaay waa lagu garaaciy waa lagu dili waxyaaba midka haddii garaaci ay ka fursan weydo kan soomaalida ma aha ee haweenkii hangoolka si loola dhacayay feeruhu wada madoobaadeen madaxuna wada dakran yahay ma aha kaasi xaaraan qacan oo itifaaqan weeye tilmaamo dhowruna buu ka bixiyey horta garaacaasi intaa madaxa iyo wejiga lama ogola inuu waxtaabto meelaha khatarta ee loo dhintee beerka iyo wadnaha iyo kelyaha iyo lama ogola meelaha khatarta halkaa gumaradae hoosiya lama ogola walaa tadrib fi lwajhi nabig ala slam waa kii ku yihi xadiid saxiix oo ka sugan bahz ibn xakiim can abihi can jaddi uu ka wariyey tilmaanta labaad ee garaaca laga doonayo uusan garaac iyo nabarqaad xoog badan oo adag usan noqonin xataa gacmo iyo lugu iyo dhabar iyo haddii lagaga dhufanayo wax xoog badanoo aada u xanuujiya waa inuusan noqonin walidaaliguu nabigu ka reebo laa yajid axadukum imraatahu jalda alcabdi sida addoommada aad u garaacdaan u karbaashtaan haweenkiina hau karbaashina wy markaasuu wuxuu yihi sidee buu ku dhici kartaa qof inuu maanta intuu dilo hangool la dhaciyo budh la dhaco haddana uu caawiya maalinta gelinkeedii dambe reer ka dhigtoo la seexda see ku dhaci kartaa qofku waaba dishay soo ka baqi maysid ciilkii weli inuu hayo goortaad gamaada caloosha mindiya wax lagaa geli taanu dilkuna gacanqaad xoog badan waa inuusan noqonin gacanqaadka xooga badnaa intaa lagagama harine waa in dil aad gacan qaaday uusan jirkeeda barar ku reebin nabar haray oo barar muuqaalla waa inuusan noqonin walidaaliku nabigeena ala slm wuxuu yihi haweenku hadday amarkiina diidaan fain facalna fahjuruuhuna fi lmadaajici wadribuuhuna darban gayra mubarixin garaacaynan jirkooda bararinin culimadu maxay yihahdeen marka fuqahada shaaficiyada iyo fuqahada kale waxay leeyihin waxaa looga jeedaa caday iyo marada cimaamadoo saa loo yar duuduuboo lagu tuuro iyo oo inaad caraysantao xaaladu dagaal kaa maraysa la dareensiiyey intaa wey wax ka sii weyn maaha intaasoo dhan shardi baa ku xihan markaad samaynayso shardiga ku xiran asaas ahaan waxaa weeye inaad qiyaasayso saa haddaad yeesho in wax iska bedeli karaan laakiin haddaad ku qanacsan tahay haddaad xataa u gacan qaadood wax ku tuurto waxba iska bedeli maayo gacan qaadku xaaraan wey sababtoo maslaxad amay wax ku waansantaabaa looga jeeday haddaabaad ku qanacsan tahay inayna waxba taraynin iska mujarad ictidaa iyo xadgudub buu noqon xadgudubkana lama ogola arintaas maxaa loo ogolaaday marka waxay noqotay waxyaabaha maanta markii iskuullada laynoo dhigay iyo markii mediaha iyo jaraa-id hadlaya iyo markii waxoogay gaaladu yimaadaan iyo meelaha la maagmaagay ka mid tahay laakiin qadiyad baan idiin sheegi mogtay qowmka markaad la noolaato markaad qowmka la noolaato baad xaqiiqadooda barataa kuwa meelaha hadda halkan waxa jooga cashirun xaggaa galbeedka laga soo yeedhiyey bay ina ka bowsadeen waxna ka barteen mujtamacan galbeedku horaan idinku sheegayo waxay rumaysan yihiin qaacida laakiin qoyska markii la yimaaday jebiyaan unug kastoo dadoo wax isugu imanaya oo wax wadaagaya waa inay madax iyo hoggaan yeeshaan bay yihahdeen hadda kambaniya shirkad haddii la aasaasayo oo dawladda ka diiwaangelinayso magacyo siman ma lagaa yeeli hadda kambanigan waxaad u samaysay cooshad xun oo wax yar yaallo waxay ku leeyihin may meel baa la furay dukaan iyo ganacsi yar ah dad dhowraa ah ka shaqaynaya qof madaxa mas-uula waa inuu jiraayo inta kale ka dambeeyaan meel yar oo wax lagu baranayaad furtay waa inuu mid ka dambeeyaa mid u koreeyaa madaxa yeeshaan haddii kale waxba ma kala soconay kuleeyihin waxba la iska wada hor meel la wada simaye qoyskii ugu qaalisanaa kan wuxuu soo saaraa sigaar baa meeshan lagu gadaa tanna tubaakaa lagu gadaa tanna beriis iyo nacnac baa lagu gadaa laakiin halkan wa qoysku wuxuu soo saaraa warshad soo saaraysa bini aadam weye iyaga waxay yidhahdeen may madax uma baane in garba siman la noqdo wey halkaasay baashu ka soo qaldantay saa darteed asaasan qoyska jiritaankiisa baa fikirku ka qaldan yahay qadyadan saaynu ka qaldan yahay waxaan ku garan hay-ad kasta ama shirkad kastoo hogaan iyo maamul sara leh shaqaalaha hoos yimaada ay shirkaddu hadday qaladaad sameeyaan xeer ciqaabeed baa la ogolyahay halkan laakiin haddii qaacidadii lagu dabaqo oo duqu reerka odaygiisii noqdo haweentana qaladaad ay samayso qaacidada saxdaa ah waxay ahayd in xerciqabeed la ogolaado laakiin tan waxaa la yidhi wixii bini aadamka qaaligaa soo saari jiray maamul uma baanee madax siman wey haddii afar xaboo sigaar iyo istiigyadiisa la gadayana waa inay maamul yeelataan la yidhi horta halkaasay ka dheeliday bacashu xaraf alif ku jabay haddaba albaqra kuma hagaaga somaada maqal halkaa markay ka soo jabtay qoyskii baan qiimo jiritaankiisu lahayn waa shirkad wada degan oo sheer ku ah biilka iyo nafaqadii iyo kharashka say u qaybsan lahaayeen saa darteed iyaga kuma jirto waxyaabo badan oo xeerka qoyska ah mas-uuliyadda ninkaa leh biilka isagaa laga rabaa dawadii isagaa laga rabaa gurigii isagaa laga rabaa markay u sheegtay yaabaya sabab keligaa meesha manfaca ku qaba kuda gacmaha intay laabtaan garbaha gundhiyaan okay isagaa mas-uulka ah haddaba waxaasoo dhan bay ka saareen xuquuq badan oy dumarku lahayeen bay halkaa ka saareen waxaa soo hartay qoyskii inuu socda qiime intee leeg buu leeyahay war macooshadaa sigaarka gadaysaa ka qayma badan oo ilaalin kala dambeyn u baahan mise qoyskan intaasoo caruuraya ilmo dhalaya bini aadamka soo saarayaa qaalisan haddii aad maamul meeshii lahaydba haddaba fikradda aragtida islaamku waxaa weeye meesha waa inay maamul yeelataa burburka qoyskana dhibaatooyin badan baa ka dhacaya dhibaatooyinkaa sidii looga hortegi karo wixii dhibkii ka yaree lagu baajin karana waa baabu irtikaabu akhafi dararayni wey iyagu wa qofka waxay leeyihiin dumarkii maxaasaa loo yeelay halkaa joog maaa loo yii waaa kan loo yihi xiriyadda looga qaaday ama saa loo yeelaya xiriyad baa laga qaadayhahde shirkada markay maamul tahay shaqaalana aad tahay ma iska bixi kartaa markaa haddana fasax ma iska aadi kartaa sababtoo shaqadii iyo socodkii hawshaa ku xiran hogaaniya mas-uulka idan inaad ka qaadato way halkan maadaama hogaankii ay diideen bay wixii ka dhalanaya oo dhan bay diideen sheekada maalin boqodo lagu soo qaadiye asalkaasay ka qurunsan tahay saa darteed gabadhu markay baxayso waa inay idan qaadataa kala dambayn ay meeshu jirtaa markii qalad yimaado maamulka sare waa inuu go-aan ka qaataa hadduu qaladkan xeer ciqaabeed ama qaab dhaqaala ama qaab eh, edbinoo lagu soo rogaya la arko wax ku hagaagayaan waa in la sameeyaa aakhirka de hadday ninkii shaqaalihii shaqayn waayo ama reerkii socon waayo in la kala tago shaqaalihiina shirkada shaqada laga saara sowma qadiyat alaaq aakhirka tegaysa qadiyadaasoo kaleeta wey iyadoo tani ay ka mudan tahay daryeelkaas baa halkaa xarafku markuu ka jabay baa waxa ka dambeeya oo dhan ee beenta iyo barabagandada al ah dadka loo akhriyaa sidaas darteed qadaayaadkani waxay ku salaysan yihiin qoyska jiritaankiisu hadduu burburo waxaa ka dhalanaya ilmihii oo dayacan intaasoo ilmaha ah markay dayacmaanna beri duurka inay galaan iyo mafaasid baa ka dhalan haddii waxyaroo tallaabooyin la qaado ta'diib iyo idbina lagu badbaadin karo qoyska in lagu badbaadiyuu mudan yahay qofku sidiisabana xataa qawaaniintoodu waxay ogoshahay qawaaniin rabbaaniyana ay qiraysa oo xaqiijinaysaa qofku marka uu dembi galo iyo marka aanu dembi gelin isku xuquuq maaha qofka dembi loo qabsada lagu haysta banaanka inti laga qabtaa xabsi la geliyaa sooma xorriyadda maxaa looga qaaday kii kalea dembi geli lama soo qabane qaladka uu sameeyey baa sababay in waxyaaba uu xuquuq u lahaa u waayo ama cadaadis iyo ciriiri gaara lagu soo rogo dadkan bay ka mid yihiin ardayda dugsiga dhigata ardaygii qaladaad sameeya qaar lagu shaqeeyo qaar tallaabo kale laga qaado qaar ardayda dugsiga buxogay maalmo laga cayriyo sainta laguma sameeyo maxaa ciqaabaadka loogu samayn nidaamka waxbarashada iyo kala dambaynta sidaasuu ku socon karaa ardayguna wuxuu wax ku baran karaa in badan waxoogay ta'diibaada in lagu sameeyo oo qof bini aadana halkan la ciqaabaya soo maaha kan maxaa loo arki waaye kana isha loogu hayaa mabdaa qaldane asaaskaa wey wayasqutu waxaa dhacaya binnushuusi nushuuskaa iyo tamarkabaxaas qasmuhaa qeybteedii iyo wa biilkeedii iyo kharashaadkii ay u baahnayd arrintaasina arrin jamaahiiru ahlilcilmi ay qabaan oo ku salaysan asbaabta ay nafaqada iyo biilka iyo qaybta u yeelatay waa inay tahay ninkan reerkiisii oo maamulkiisii iyo taladiisii ogoloo ku socda taasi haddii la waayo oy say doontay isaga tashato ama waxaan doonaan samayn noqoto reer la maamulo oo qawaamadii ogol ma aha dumarka ilaahay wuxuu ku ammaanay qofta fiicani ilaahay agtiisa khayrka kulihi waa gabadha reerkeeda si fiican u dhaqda gabdhaha reerkooda si fiican u dhaqda raggoodana wixii wanaaga ku ateeco wey faasaalixaatu qaanitaatun xaafidaatun lilgaybi bimaa xafida allah qaanitaatun ay mutiicaatun wey sidaa wey sida laga rabo haddaba haddii ay halkii ka baxdo oy wax tala ahba diido qaybtii ay ku lahayd iyo nafaqadii iyo biilkii ay ku lahayd xaq uma yeelanayso marka masalada waxaynu kusoo soo gabadhu maxay naashise ku noqon kartaa inaan wax ka tilmaano ilaa waa mukhtasaroo ma wada gaarneen waxaa kamidabay yidhaahdeen inay baahidii guurka iyo xaajadii guuree laysaga baahnaa bilaa cudurdaar ay diiddo marar bay cudurdaar yeelan kartaa cudur iyo xanuun baa jiri kara xilligii caadada iyo umushay ku jiri kartaa xaaway soomanaan kartaa soon waajib oo bishii ramadaan la joogay soomanaan kartaa fii maqaami alxaji bay iyadoo xaajiyada joogi kartaa asbaabo waxaa jira ay ku diidi karto xanuun kalaa la soo darsi kara haddaynu cudurdaar sharci oo la aqbali kara aynan lahayn reernimadii iyo gogoshiina ay diiddo xukmu naashiza nushuus baa ku dabaqmayo iyadana xuquuqdii ay lahayd bay waayeysaa waxaa ka mid a ah waxyaabaha nushuuska ay ku gasho gabadhu inay ninkii cudurdaar la-aan gurigaba ka xidhato reerkii la deganaa gurigii uu yimid bayba albaabkii ka xidhatay banaanka inuu wareegay noqotay haddaan cudurdaar jirin mar baa cudurdaar jiri karaa ninku waa xanaaqsan yahay waa hu mararka qaarkood waa hubaysay lafaheeday uga baqaysaa dabeicaddiisay taqaanaa saacadaha uu xanaaqsan yahay lafaheeda inuu u dilo ama dakhro jabiyay ka baqaysaa marka waa cudurdaar haddaba haddaynan cudurdaaray ugu diiday lahayn sababta gurigiisii u soo galbaday ee reerkiisii albaabka kab loogaga siiyey ee durwareegga looga dhigay waa dumin reer wey falka sidaasay cudurdaarka lahaydna xukmu naajiso iyadana xuquuqday ku lahayd ay weydo sharcanaanay ku lahayn bay keentaa waxyaabahalkeena waxaa ka mida bilaa sabab cudurdaar la-aan inay ama iska baxdo iska soo warwareegto ama iskaba guurto oo meel kale iska degto waxaa la leeyahay cudurdaar la-aan waxaa loo jeedaa caafimaad bay u baahan kartaa masale diin iyo cashar bay u baahan kartaa isaguna uusan kaga fillayn isagii diin ma yaqaan meel diin iyo waajibaad taagay soo baranaysa ma ogoli wax jira maaha hadday hadday tiraada warwarkaa yeeli maayana xukmu naashiza qaadan mayso xanuun baa la soo darsay dhakhtar iyo caafimaad bay u baahatay way bixi kartaa gurigii xilligii hawshii guri baa laga rabaa dukaamadiiyo suuqa inay ka soo adeegato bay u baahatay wixii ka soo adeegi ah adeegsashaa iyana waa loo golyahay isagaa waxoogay mmugiga luuqluuq ka galay biilkii iyo raadintiisii iyadaa baab u furmay oo meel bay wax ka soo raadisaay biilkii reerka ka doontaa iyana waa la ogolyahay inay u baxdo laakiin waxaan la ogolayn waa wax dhaqankeena ka mida dalxiiska wey iyo waxoogay soo wareega intaan haddaana dunida shucuubtii aan la noolaaday dhaqankaas dumarka soomaaliyeed buu khaas u yahay in galabta la labisto oo xaafada laga soo sheekeeyo dhaqan laylana wadaaga maaha dadku inay isbaxaan ay soo salaamayaan dad qaraabi iyo la galay laakiin galab kasta intii la labisto in la soo sheekeeyo la soo wareego taa weyata la diidan yahay haddaan ninka ogolaanshiya fasax laga haysanin inay iska wareegta maaha saacad kastuu iman karaa wakti kastuu guriga usoo baahan